nabiga calayhi salaatu wasalaam in la helay dad ummaddiisa sheeganaya oo nebigu wuxuusan dhihin ka sheegayo fa min baabi owlaa nebiga wixii ka sokee in laga been sheego ama dad nin fiican oo wanaagsan oo saalix oo weli ah wax xasan samaynin in lagu magacaabo ceeb laga sheego waa dhici karta wuxuu qofkii ahayn ousan gaarin in laga sheegana waa dhici karta marka wixii waxay u baahan tahay sanad waa la yiri ninka yiri ninka soo guuriyey waa maxay maadaama xadiidkii nabiga iyo saxaabadii iyo taabiciintii oo nabiga khayrulqurun yidhi aan laga aqbalaynin ilaa in la ogaado inay tiqayin mooye haddii aad tidhaahda ceebdirnow baa saas ii sheegto sidaasay arrinta sax ku tahay wax dhacaya ma ah walidaalika ilaahay wuxuu ihi in jaa'akum faasiqun min naba-in fatabayanu macnaha waxa weeyaan qofkii inuu tahabut wax kasta sameeyo akhbaara lagu sheegayaa inaad wixii iska fulisoo dagaal iyo wax iska geshid lama rabo saan waxaan waxay ku dhaceen yaa kuu sheegay xageekaa soo gaareen in wixii lawada lawada hubsado markaa yani aad kadib ku dhaqaaqdid ayib qaala marka faqaala ninkii qaa'ilkaa wuxuu yidhi famaa baaluka maxaal ahaantaada qabilta aada u aqbashay miman lam tacrifhu ninkaadan ku garanaynin bitadliisi tadliis aadan ku garanaynin an yaquula inuu yidhaahdo can waqad yumkinu fiihi waxaa dhici karto an yakuuna inuu yahay lam yasmachu inuusan ka maqlin wuxuu leeyahay eh, ulajeedada guud haddii aada hadalkii hore tiri waaba fahmaye waxaad soo sheegtay ninka mudlis hadduu yahay mudlisna habeen horaan soo sharaxne haddii uu yahay inaan xadiidka laga aqbalaynin ilaa maa saraxa bitaxdiid laakiin ninkaan mudlis lagu ogeyn hadduu markuu xadiidka warinaya can fulaan can fulaan can fulaan can inabi hadduu yidhaahdo ousan mudlis ahayn maxaad u aqbashood u tiriyay isnaadkaas asiga a ah maxmuulun cala alitisaal maxaad u leedahay ood u dhihi waysay maadaama qofkan canba uu yidhi canna ay ay tahay siiqa taxtamilu alitisaal walinqiaac maxaad ugu soo qaadi waysa meesha ugu hoosayso oo ninka raawiga xadiidka inuusan maqlin ah maxaad ugu soo qaadi waysa saasaa imaamu shaafici la weydiye ninkan tadliiska ahayn waay faqaala wuxuu ihi famaa baaluka maxaa adiga lahaantaada qabiltaada u aqbashay alxadiida minman shaksi maxaad uga aqbashay lam tacrifhu shaksigaas aadan ogeyn aadan ku ogeyn bitadliisi tadliis aadan ku ogeyn an yaquula inuu yidhaah maxaad ugu aqbashay can waqad yumkinu fiihi waxaa suuragaleh an yakuuna raawigaas inuu yahay lam yasmachu inuusan maqlin ee maxaad dhihi wayse ayu raawin istacmala siiqata can wa milahaa maxmuulun cala inqiaac maxaad dhihi wayse maadaama ay dhici karto inuusan wixii uusan maqlin can uu dhihi karo faqultu lahu waxaan iri buu imaamu shaafici almuslimuuna muslimiinta alcuduulu caadilyaasha cuduulun weeyaan marka alcuduulda hore waa sifa cuduulanta dambana khabarkii weeyaan almuslimuuna muslimiinta muslimiintii alcuduul caadiliinta ahay ee noo cadaaday inay caadilin yihiin cuduulun kuwa caadil agteenna ka awaaye asixaau lmri amarkoodana uu saxiix yahay fii anfusihim wa xaaluhum ayaga xaalkoodu fii anfusihim ugu xaal ah gayru xaalihim xaalkooda waxaan ahayn weyaan fii gayrihim wuxuu leeyahay ninkan hadduu caadil noqdo uu hiqa uu yahay xaaladiisa asiga waa la aqbala marka xaaladaas asiga aan ka aqbalnay naguma qasbayso oo tusin mayso in asiga aawgiis aan cid kale aan asiga aawgiis ugu aqbalna dhici maysa baa leeyahay marka cuduulun asixaa lamri macnaha wax amarkooda sida saxiixdaa lagu ximbaaray fii anfusihim wa xaaluhum dadkii oo caadiliinta xaalkooda fii anfusihim ugu xaal ah hayru xaalihim xaalkooda ay ka bedelan tahay fii gayrihim alaa taraa arki maysido annii aniga idaa caraftuhum haddaan garto ruwaadkii bilcadli haddaan ku garto fii anfusihim in caadilihiin qabiltu shahaadatahum shahaadadooda waan aqbalaya liannahum cuduul waidaa shahiduu hadday markhaati kacaan calaa shahaadati gayrihim qofan ayaga ahayn shahaado uu leeyahay hadday soo ximbaarsadaan lam aqbal aqbali maayo shahaadata gayrihim dadkaas shahaadada ay ka soo ximbaarsadeen aqbali maayo xataa acrifa xaalahu xaala algayr qofka ayaga aan ahayn xaaladiisa intaan ka garto walam takun ma aha macrifatii aniga aqoonsigaygu cadlahum aan garto macrifatii ka macrifatii ma aha aniga aqoonsigoodu cadla man shaksi cadaaladiisa aan garto shahiduu calaa shahaadatii ay markhaati kaceen tanna waxa weeyaan alfaadaba ha kala bedelnaatee waa tii oo hore noo soo dhaaftay wuxuu leeyahay ninka oo caadilka ah hadalkiisa haddaanba tadliiqa kastow ixtimaalo ama xadahanaa fulaan waa fiican tahay waa fiican hadduu yihahda can fulaan can wada yihahdo kulligeed waxaa waaya maxmuul cala leeyahay maxaa yeelay ninkaan waxaa ogaaday caadiladniimadiisa asiga inuu caadi aw hiqa u yahay wax caddaynaya inuu tadliis isticmaalaanay ma sugnaanin marka xaaladiisaas wanaaggeedaan ku wadayna marka ninkaas xaaladiisa wanaag aan ku wadayna macnaheedii ma aha ciddii ka sarraysa inuu wanaaggaas ku ximbaarayo ma aha laakiin xaalada ninkaan aan gartay bay ku eg tahay waxay la mid tahay buu yidhi dad cuduul ah oo dad markhaatigooda soo ximbaarsadeen laba nin baa markhaati ka noqotay ninkan inuu dilay labadii nin hadday kacaanoy qaadiga u tagaan waaba dhammaatay ayagun baa la baaraa waxaa laleeyahay kuwaan caadilin ma yihin laakiin labadii nin baa la rab meeshii qaadiga uu joogay yaa tegi waayeen bisababin ow biaakhar marka dad kalaa ka ximbaaraya marka laga ximbaaraya nin kastoo shaahid ene shaahid keli kuma filno shaahid kasta laba qofood waa inay ka ximbaarta marka meeshii laba ay kaayeen afar ay noqdeen afar baa tiri maxaad markhaati ka tihiin waxay yidhahdeen labadaa ninkaan labada ninkaa inuu dilay afartii baa shahaadadii qaadi qaadigiyaa loo gey qaadigii wuu yaqaanaa afartaan ka soo qaaday inay caadilin yihiin markaasaan layidhi adiga caadilnimadiinna waa garanayaae laakiin aqoontaan idiin aqaano ma iga ma igaga filno in aan garto labadii nin oo asalka shahaadooyin cadaaladooda aan garto marka kuwii waa in la raadiyaa saas hadday tahay ruwaadana sidaas oo kale intaa unbuu musanifku ujeeda ayib alaa taraa arki mayso annii aniga idaa caraftuhum haddaan garto bilcadli inay caadiliyihiin fii anfusihim qabiltu shahaadatahum markaa ninkii qaadiga dadkii shahaada soo ximaaray inay caadiliin oo gartay waa uu xukminaya waidaa shahiduu dadkii caadiliinta haddii markhaati kacan calaa shahaadati gayrihim laba qofood ama dad kale shahaadadooday soo ximbaareen lam aqbal shahaadata gayrihim labadaas oo shahaadada laga soo qaado asalkii ah shahaadadooda la aqbali maayo oo kuwaan ka soo ximbaaray caadiliin ee awgeed loo aqbali maayo xataa acrifa xaalahu gayrkaas xaaladiisaan u ogaado oo asalkii ah walam takun mana aha macrifatii aniga aqoonsigayga cadlahum kuwa shahaadada soo ximbaaray caadilnimadooda aan garto macrifatii ka macrifatii lamid ma aha aqoonsigaygo cadla man shaksi cadaaladiisa aan garto shahiduu ay markhaati kaceen calaa shahaadatihi oo asalkii ah ee mid kastaba ina gooni loo raadiyaa waajib ah. imaamu shaafici sii wata wuxuu leeya wa qowluhum dadkii caadiliinta qowlkooda can khabari anfusihim naftooda ay ka warameen iyo wa tasmiyatuhum ayaga magacaabitaankooda cala asixati yani fiyoobid iyo wanaagan ku ximbaarayna haddaa ninkaan caadil ou noqdo ou hiqo yahay wax allaale wixii nooga yimaado ou khabar ou nooga waramo asigii ama waxuu noo magacaabo sida ay u yihiin aan u qaadanaynaa buu leeyahy amruhum calaa asixa xataa nastadilla intaan ugu daliishanno min ficlihim dadkaas caadiliinta ficilgooda bimaa yukhaalifu daalika arrintaas wax khilaafsan hadday timaado waan ka istaagaynaa ninkaan caadilnimo ku naqiinay oo wanaag aan ku aqoonnay haddii ay dhacdo riwaaya min ariwaayaat inuu khalad galay la dhihi maayo maadaama ninkan uu wanaagsanaa jiray wixii ka dambeeya indhaha laga qabsanaa la dhihi maayo laakiin waxaa la leeyahay wixii horena way wanaagsan yihiin middaan meesha tan ina khalad ama gef uu ku dhacay weeyaan marka waa la fiirinaya gafkan gooni baa loo dhigaya xaaladiisa haddana la fiirina haddii arrinta soo noqnoqoto waxaa la leeyahay markaa ninkaan xaaladiisa waa la kala saaraya waxaa la leeyahay intousan gafafkaan badan samayn jirin wixii ka horeey amru cala alistiqaama la leeyahay riwaayaadkii oo dhan waa la qaadana wixii markuu bilaabay inuu isdibmarintaankii ninkii jiraa ku imaan karto duruufaa ku imaan karto madax baa yacni xifdigiisaa xumaan karo marka waxaa leeyahay wixii xaaladaas oo isbedelka ah ka dambeey run iyo been wuxuu sheegaba cala ljambi baa laleeyahay marka waxaa lagu magacaabaa ikhtilaad baa la yidhahdaa raawiga xaaladiisu wax iska bedesha marka ninkan ilaa arrintiisa aan ka arkayna naxnu cala aslina saasa ujeedaa musanif wa qowluhum can khabari anfusihim ayaga dadkii ay khabarkii oo naftooda ay ka wariyeen iyo wa tasmiyatuhum ayaga magacaabitaankooda waxay noo sheegaan oo dhan cala asixati naxmiluhu cala asixa inay hadalkaas ay toosantaan ku ximbaarayna xataa nastadilla intaan ugu daliishanno min ficlihim bimaa waqaca min ficlihim bimaa aan ugu daliishana yukhaalifu dalika wixii cadaalada khilaafay intaan ka helno cadaaladii baan ku taagnaanaynaa markay dhacdo waxaas wax khilaafsan hadday yimaadiin oo fanaxtarisa minhum waan ka dhowrsanaynaa fi lmowdici baan ka dhowrsanaynaa aladii makaankaasoo khaalafa ficluhum ficilkooda ou khilaafay fiihi fii dalika almawdici maa yajibu calayhim wixii ku waajibaay markuu ficilkooda khilaafo oo xifdigii lagu yaqiinay dhowrsanaanshadii ta'akudkii lagu yaqiinay haddii ay wax bedelkooda ka dhacaan marka meeshaas waa horta waa laga dhowrsanaya kadibna waa lasii fiirinaya xaaladiisa inay tahay hal khata lianna waxa weeyaan lama dhihi karay ninka raawiga aladii yarwi aalaafa alaxaadiid laa yumkin an yukti lama dhahay walidalika shucba miyuu ahay mase keyrkiisa wuxuu ri ana laa atacajabu min almuxadiثi ida xadaa akhطأ liannahu min طabiicati اlbashar weeyaan walaakinii acjabu min almuxadiثi ida xadaa xafid marka gafki waa ka dhici karaa laakiin gafki inta uu la yahay ma gaf badan miya oo tusinaysa markaan xaalaadkiisa ninkaan inuu xaalaad aada u xun ay tahay marka adoo la leeyahay nin fiican oo wanaagsan oo muslim aad tahay laakiin maskaxdaadii baa ku saacidi weyse inaad sidaad wax u maqasha ad u keentida waxaad leeyahay naga raalli ahow laa mujaamalata fii diin illahi ayib walam nacrif bاtadliisi bbaladina fii man madaa walaa man adrakna min asxaabina ila xadiiثa faina minhum man qabilahu can man low tarakahu calayhi kaana khayra lah wuxuu leeya walam nacrif ma aanan garanin bitadliisi tadliis bibaladina baladkiin garanin baladana fii baladina ayib ama waxaa dhici karta bibeladina ti maa kaana min qablu oo madiine ah shaafici marka waa asxaabuna iyo waxa uu leeyahay meesha saldhiga ah oo cilmu lxadiid iyo a'imadii waaweynaa uu kula kulmay bedel bedelkeeda madiine bay ahay marka madiina in ula jeeda waa dhici karta ayib walam nacrif ma aanan garanin bitadliisi tadliis bibeladina fii man madaa ninkii hormaray walaa man adraknaa ninkan aan haleelnay oon soo gaarno min asxaabinaa ka mid eh ma aanan arkin tadliiska laguma aqoonin buu buuri ilaa xadiidan wakti dambe mooye fa ina minhum dadkeennii waxaa ka mid eh man qabilahu ninkii tadliiskii aqbalay canman shaksi ka aqbali low tarakahu calayhi hadduu ka tegi lahay wamaa rawaahu kaana khayran lah cilmiga dhan wuxuu ku xumaadaa la yidhaahdaa idaa dakala fi lcilmi man laysa ahlan lahu afsada marka wuxuu leeyahay dhibaatada waxay ka timid man low amsaka can qabuuli man dallasa fi lxadiidi kaana khayran lahu liannahu riwaayaatki wixii dhammaa isku dhex yaacay marka sidaa daraaddeed dadaan waxba kala ogeyn iyo qawaacidki iyo cilmigii aanan aqoonin tasaracuu faqabiluu alxadiid almudallis saasuu musanifku ujeeda ilaa xadiian waqti damba mooye faina minhum waxaa ka mide man qabilahu tadliis nin aqbalay caman shaksi low tarakahu hadduu ka tegi lahay calayhi calaa riwaayatihi kaana khayran lahu sidaasaa u khayr badnaan lahayd buuri ayb wa kaana qowlu rajuli rajulka qowlkiisa waxau ahaanayaa samictu fulaanan aan maqlay yaquulu asoo dhahaya samictu fulaanan kalanan maqlay iyo wa qowluhu qowlu rajuli xadaanii fulaanu can fulaanin waxau noqonayaa sawaaan cindahum yani mid eg buu noqonaya laa yuxadiu waaxidu minhum mid ayaga ka mid ee ma sheekayn jirin canman shaksi laqiya ou la kulmay ilaa bimaa samica minhu waxuu ka maqlay mooye oo minman shaksi haddana kamidi canaahu uula jeeday bi hada ariiq saas hadday tahay qabilnaa minhu waxaan ka aqbalaynaa xadaanii fulaanu can fulaan yani wuxuu leeya cilmiga aan ka soo gaarnay culamadeenna iyo dadkii waxna bari jiray waxay ahaayeen ninkii yidhaha samictu fulaan iyo xadaanii fulaan ama can hadday yidhaahdaan isku miday isticmaali jireen caadadeeda dadkaas aan soo gaarnay waxay ahaayeen nin ay wax ka warinayaan ma jiraan ilaa waxay ka maqleen mooye oo ma dhici karto inay yidhaahdaan xadahanaa fulaan can muxamed oo muxamedkaasna nin kaloo u dhaxeeya ay gooyeen ma dhacaysa buu leeyahay bimacnaa tadliis ma uusan aqoonin tadliiska anwaac badan u leeyahy waa imaan doona wa kaana qowlu rajuli waxau ahaanayaa samictu fulaanan yaquulu samictu fulaanan macnaha waxaa lagu magacaabaa siyaq altaxdiid almusarixa biاsamaac waa midda ugu fiican samictu samictu haddii layidhaha tadliis xataa ma imaan karo wa qowluhu haddana qowlu rajuli xadaanii fulaanan fulaanu can fulaan ou yidhi oo cantaas la geliyey sawaa'an cindahum dadkii anaga aan soo gaarnay labadaas waa way eg laa yuxadiu waaxidu minhum mid ayaga ka mid ee macnaha kama waramayo canman shaksi laqiya uu la kulmay ilaa bimaa samica minhu waxuu ka maqlay mooye tadliiska samay maayo oo minman shaksi canaahu uula jeeday bi hada ariiq dadkan isnaadkan la magacaabaya iskale sida loo magacaabaya sax u yihiin buu leeyahy saas marka haddii ay tahay qabilnaa minhu waxaan ka aqbalaynaa xadaanii fulaanu can fulaan bimacnaa yuqbalu canhu isticmaaluhu siiqat lcancana saasaa leeyihi ayb musanifku wxuu uri waman carafnaahu ninkaan garanno dallasa maratan mar keliya inuu tadliis noogu sameeyey faqad abaana lanaa wuxuu noo cadeeyey cawratahu ceebtiisa fii riwaayati ninkaan ogaano waxa weeyaan waxaa aada u fudud markaad wax la yidhaahdo alxadiidu idaa lam yujmac turuquhu laa tatabayan cilaluhu baa lihahda waxaa aada u fudud ninka hadduu maraajicda u haysto matniga xadiidka aada qaadanaysaa jamiicu man rawaahu hada اlisnaad min asaxaabati uma ataabiciin uma taabic taabiciin waxaa lagu samayn karaa xasri wax la yidhaahdo duruq waxaa jirto xadiidka masaaniida ama ha ku jirto ama kutubta jawaamicda ama musanafaadka ama muwaaadka si u sahlan oo lagu gaari karo oo duruqu takhriij ilxadiid la yidhaahdo yaa jirto marka xadiidka aada soo gaartid masalan waxaad arkaysaa xadiidkan asigaa in uu warinayo masalan caamir الshacbi can muxamed bni siriin masalan ka soo qaada can abi hurayra oo kale marka haddii ay duruqdii badnayd ay saas ku soo aroorto dariiq min aduruq ou yimaado caamiru shacbi can abi hurayra u yimaado waxaan leenahay tadliis baa ku jira liannahu mucdamu turuqi waxaa weeyaan calaa ihbaati moxamed ibni siriin fi lisnaad haddana caamir shacbi waxaan ognahay waa mudallis weeyaan taabici kabiir aba ah ahaado laakiin likownihi min ahli kuufa musanifka hadda markuu le beledkeena tadriis laguma aqoonin yucaridu biahli lkuufa oo lagu yaqiini tadriiska reer kuufa waa hadda ciraaq dhulkeeda qayb ka mid ah weeyaan waa tii naxwada basre iyo kuufa ay kala ahaan jireen reer kuufa waxaa lagu yaqaanaa sidoodaba altadliis fi اlxadiid wa wa shurbu nabiid ceebabta ay leeyihiin ay ka mid horey aan kugu sheegay marka maadaama ay ninkaasoo kale u yimaado waxaa iska cadaanaysa marka ariiq min turuqi hada اlisnaad ana caamir shacbi dallasa fi hada isnaad saasaa la marka musanifku waxau leeyahy walaysat ma aha tilka alcawratu cawradaas xumaanta ou noo muujiyey bilkadibi been ma aha oo fanarudda bihaa aan ku celinno beentaas xadiidahu xadiid kastoo wariyay beenow sheegay max damba laga aqbali maayo lama dhahay wala nasiixati fi sidqi runta oo laysugu nasiixeeyana ka mid ma ah oo fanaqbala minhu aan ka aqbalno maa qabilnaa waxaan aqbalnay min ahli nasiixati fi sidqi kuwa runta noo sheegoo kale saan ugu aqbalnay u aqbali mayn marka manzila bayna manzilatayn baa la dejinayaa ninka mudallis markuu yahay saasuu u ujeeda macnaheedii waxaa weeyaan ninkii mar mudallis noo noqdo xadiid isnaadkiisa noo qariyo dhiimayna beenaad sheegta lianna wuxuusan been ku sheegin xadiis loo fiiriyo hadalka uu ku hadal run iska waayo haddii hadalkan uu aniga ii sheegay maalan moxamed ibni siriin can abi hurayra hadduu iiga sheegay oon aniga iraada maalan can abi hurayra aa iga soo gaaray saxwa waa kaa soo gaaray keliya waxaa le been ma aadan sheegin laakiin ninkii ku soo gaarsi unbaad qaris ee hadalkaan abu hurayra igu soo gaaray been ma aadan sheegin haddii aan nin maanta warramo oo waxa uu sheego adiga aadan maqlin oo nin kale uu kuu sheego oo tiraahdo war fulaana maanta saas yiri keli a waxaa la diidaa inaad ninkaas meesha ku jira aada naga qarisid saan cadaaladiisa u ogaano laakiin xaqiiqada been ma ahanoo haa yidhi laakiin cidda ku soo siisay ma aadan sheegin ciddi goysay naadan sheegin inaad qofkii aada caddaysay marka beenna ma oo ninkan hadduu xadathanii abu hadduu dhihi lahayo uusan abuu hurayre u sheegin qof kale u sheekayn laheyd beenay noqon lahayd mar haddii qofka hal mar been ow sheegana turaddu jamiicu riwaayaati kullihaa laga aqbalaya ma ah marka ninkaa mudalliska ah sheegay oo been ku sidaa daraaddeed alaale wuxuu wariyoo dhan iska diida ma dhe runna ma ahanoo runtii fiicnaydoo wax kastadii u yaalin loo sheegana ma ah marka sidaa daraaddeed dariiqa gaar ahaan ula dhaqmaynaa saasuu musanif la jeeda walaysat ma aha buu leeyahy cawra tilka alcawratu cawradaas taas ah dibi been lagu ximbaari maayo ninkii tadliis u sameeye beenuu sheegay ma ah fanarudda ha bitilka alcawra diitahu nasixati fi sidqi runta oo laga ruegana ma ah faminhu aan ka aqbalno qabilnaa waxaan aqbalnay min ahli nasiixati dadka nasiixada u saaxiibkae fi sidqi runta nasiixada macnaha waxaa runta say tahay looga soo bax dadka aan ka aqbalnayna sidaas oo kale ma marka maxaan leenahay faqulnaa waxaan idhi laa naqbalu ka aqbali mayno min mudallisin nin mudallise xadiidan ka aqbali mayno xataa yaquula fiihi intuu ka yidhaahdo xadaanii waa ii sheegay ow samictu waxaaba laga soo gaabiyey ariiqadii tadliiska uu ku samayn lahaa dhan waa laga soo xiray waxaa la yidhahdaa man istacjala shay-an qabla awaanihi yursaqu bixirmaanihi ninkan wuxuu islahay boqolaal xadiid oo warinay oo kulligood wada sax ahay toban xadiidow tadliis ou ku sameey ou rabay inuu ku dhex daro tobankii xadiid ou rabay inuu marsiiyo yaa waxay u keentay tobankiina in laga diido boqolaalkii kale oo warinayoo dhan laga diiday inuu yidhaahdo mooye fulaan anaa dhegtayda ugu maqla marka meeshuu rabay inuu wax socodsiiyo wixii oo saxda ahay baa ka khaldama marka sidaa waxaa yani eh, ay ku siinaysaa qofka bani aadamka maanta haddaad been sheegtid ood biri been sheegtid maalinka dambe cid kasta markaad hadlaysid inaad hadlaysid in kala kalama jeclo awalna beenta waxaad u sheegaysay adiga ha lagu dhagaysto ee wax war fiican baad keentay ha lagu lahaayo awgeedaad beenta u sheegaysa tii waxay keenaysaa yani fii ayaamin maxduuda in haddaad iska hadlay in dadkii dhagaha culays ay ku tahay marka maxay noqotay dhibaato intaad dheef isu wada dhibaataad isku keentay saas weeyaan marka qofka waxaa fiican sidiisaba inuu sidqiga iska laazimo waa qisadii kacb bnu maalik waxa weeyaan waa macruuf weeyaan ayb faqaala wuxuu ihi qad araaka waan ku arkaa buu ihi imaamu shaaficiyu faqaala alqaa'ilu qaa'ilkii wuxuu ihi qad araaka waxaan ku arkaa taqbalu inaad aqbalaysid shahaadata man shaksi shahaadadiisa laa yuqbalu xadiiu idan waxaan arkaa buu leeyahay hadalkii waxaa iiga soo dhex baxay markaad isku duuduubtid dad xadiidkoodina la diidayo haddana shahaadadooda la aqbalo caadiliin ah taasaa hadalkaada iiga soo baxday ka waran buuri qaala faqultu waxaanu idhi waxay saas ku dhacday waa likibaari amri alxadiidi xadiidka nebiga amarkiisaa weyn iyo wa mawqicihi min almuslimiina iyo makaanada muslimiinta uu ka leeyahay iyo walimacnan bayinin iyo macno cad awgeed baan u diiday buuri waxaa loo kala saarayaa ninkaan hadduu been sheego shay qadiyo oo maxduud oo asiga ku eg yuu beenka sheegaya hal qof bay dhibaysaa laakiin nebiga markii been laga sheego shariicad bay noqonaysaa oo lagu camal falo ilaa qiyaami saaca axkaam laga qaato qiyaas lagu sameeyo laga tafarucsado sharax laga bixiyo wixii oo dhan been bay noqonaysaa marka dhibaatadii xadiidkii iyo hal qofoo been meel ku sheegay isla mid ma ah marka saa daraaddeed waxay danti ka dhaafi weyso in xadiidka nabiga calayh isalaatu wasalaam si gooni a ah loogu dadaalo iyo walimacnan bayin iyo macno cad qaala wuxuu uhi wamaa huwa macnahaas cad oo sunnada nebiga ay kaga duwan tahay shahaadada maxay tahay qultu waxaan u idhi buuri takuunu lafdatu lafdiga waxay ahaanaysaa tutraku min alxadiidi lafda oo xadiidka ka mid aha laga tegaya fatuxiilu macnaahu macnihii dhan baa doorsoomay aw yuntaqu bihaa lafdadii waxaa loogu dhawaaqayaa bigayri lafdati lmuxadidi ninkii muxadidka ahayn siduu lafdigiisa ou ahay si aanan ahayn waannaatiqu bihaa ninkaso oo ku dhawaaqayane gayru caamidin asoo aanan u qasdaynin liaxaalati alxadiidi xadiidka inuu dooriyo fayuxiilu waxaas doorinaa macnaahu biduuni cilmihi saas oo kale weeyaan marka xadiidka wuxuu kaga duwan yahay buu yidhi hal shay oo yar haddii wax yar iska bedelaan xadiidkii macnihiisa waa bedelmaya raawi magaciisa waxaa laga yaabaa cuqayl iyo caqiil baa la kala yidhaahda ninkaan waxaan una kala garanayni ninkii sheekha kuu sheegay cuqayl ibni khaalid buu ku yidhi adina caqiil baad iska tiri caqiil nin daciif eh weyaan cuqayl maalan iqawa dhibaataa ka imaanayso adigana cayn la kordhibay mid la hoos dhigay maxay isdhaantaa baad leedahay baynamaa farqu shaasic ruwaadkii marka loo laabto labadii macnaa kula xiran xadiidkii lafdiga nabiga calayh salaatu salaam uu ku dhawaaqay haddii si loogu dhawaaqo macnihii waa isbedelay marka waxaa lagu leeyahay waxaa laga yaabaa ninkan xadiidkii nebi ku dadaal dhahayo oo cadaalaysa ay xumeen meel uusan niyadiisa aynle wax ka xumay bay ka xumaanayn sidaa daraaddeed marka in loo dadaalo xadiidka nebiga calayh salatu salaam yaa waajib fa idaa kaana haddii uu yahay aladii kii yaxmilu lxadiida xadiidka ninka soo ximbaarsanaya yajhalu hada almacna macnahan asiga oo xadiidka si yar inuu wax isaga bedeli karaan ka jaahil hadduu yahay kaana wuxuu noqonaa hayra caaqilin lilxadiidi niman xadiidka fahmaynin yaa ka dhigayna marka saas hadday noqotane falam naqbal xadiidahu xadiidkiisa la aqbali maayo idaa kaana haddii uu yahay yaxmilu kii ximbaanay maa laa yacqilu waxuusan garanaynin in kaana hadduu yahay raawigaas miman shaksi hadduu ka mid yahay laa yu-addi alxadiida bixuruufihi xadiidka xuru idaa kaana haddii uu yahay raawigaas yaxmilu kii ximbaara maa laa yacqilu wuxuusan fahmaynin laakiin goormo waa markaan leenahay waa inuu wax fahmaa ama wax ma fahmayo in kaana haddii uu raawi mid yahay miman e, ruwaad laa yuadii aw miman shaksi laa yu-addii aan gudanaynin alxadiida bixuruufi xadiidka xuruuftiisa aan ku gudanaynin laakiin ninka haddii ou yahay xadiidka sidau u maqlay oo u xifdinayo looma shardinayo ninkaas inuu fahmayo macnaha doorinayo ama uusan doorinayn lianna waa maadaama sidii nebigu uu maqlay ama uu maqlay ama uu qortay sidaas waa la yska dhaafay lianna waxa weeyaan laakiin ninka laleeyahay waa inuu yahay caaliman bimaa yuxiinu lmacaani waa inuu ahaadaa nin fahmaya macaanida waxay ku doorsoomi karta in kaana yarwi اxadiiثa calى اlmacna in kaana haddii uu yahay miman shaksi laa yuؤdii aanan gudanaynin axadiiثa bxuruuf bxuruufi ama in kaana miman yuؤdي اxadiiثa bxuruufi falaa yuxtaaju ilىa an yacqila macnahu saas wa oo wa kaana uu kamid yahay wa kaana u ahaada yaltamisu mid dalbayo ta'diyatahu xadiidka inuu guto calaa macaaniihi macaanida xadiidka inuu wariyo alfaadda si uu adeegsado wahuwa asigana laa yacqilu lmacna macnaha uusan garanaynin haddii uu yahay nin saas ah xadiidkiisa waan celinayna haddii uu yahay nin macaanida aan fahmaynin haddana dhahaye xadiidii macaanidii un baan ka cabiraya alfaadii ma xifdisanin dhahaye waxaan leenahay waxaa dhici karta alfaad kale inaad adeegsatid macnihiina ay isbedelayaan sidaa daraadeed xadiidkiisa lama aqbalay qaala marka qaa'ilkii wuxuu yihi afa yakuunu wuxuu ahaanayaa cadla nin caadil ah gayra maqbuuli alxadiidi asoo haddana imaamu shaafici o waaad waxaad ku adkaysanaysaa oo muxaad leedahay ninkii waana caadil xadiidkiisana lama aqbalayma saas baad leedahay saasaa qultu waxaanu ihi nacam idaa kaana haddii uu yahay raawigii kamaa wasaftu saan soo kuu soo tilmaamay kaana haadaa midkaan waxau ahaanayaa mawdica dinnatin tuhma makaankeedu ahaanayaa dinnadoo bayinatin cad naruddu bihaa aan ku caddaynayno aan ku celinayno xadiidahu xadiidkiisa aan ku celinayno waxay leeyahay ninkii haddii uu yahay ninkii axaadiidi macaani ahaan iska warinayo ee macnihii wuxuu ku doorsaamayana aan garanaynin waxaan ka cabsanaynaa inuu yidhaahdo macnihii baan uu nebiga aan maqlaan cabiraya ee alfaad asiga uu leeyahay u adeegsada macnihii ou dooriyo tuhmadaas cabsidaas awgeed yaan xadiidkiisa u celinaynaa buu leeyahay qultu waxaanu idhi nacam idaa kaana haddii uu yahay kamaa wasaftu saan kuu soo tilmaamay kaana haadaa midkaan waxuu noqonayaa mawdica dinatin tuhma makaankeeda dinadoo bayinatin cad dinadoo naruddu bihaa dinadaas aan ku celinayno xadiidahu dina wamaa huwa cala algaybi bidaniinin qiraa'adu bacda akrinaysa bimuttahamin waqad yakuunu arajulu waxau ahaanayaa cadlan nin caadile calaa gayrihi kayrkiisa caadil waa ku noqon karaa dhaniinan haddana la tuhmayo fii nafsii naftiisa iyo wa bacdi aqrabih iyo dadka qaraabadiisa qaarkood waxaa laga yaabaa buu leeyahy xataa baabu shahaada oo adiga fahmaysa aan u kacno waxaa laga yaabaa nin inaan helno oo caadila ah, shahaadadiisa la aqbalayo meelaha qaarkood meelaha qaarkoodna loo diidayaa dhici karta buu leeyahy ninkii oo caadil ah oo shahaadadiisa la aqbalayo maca daalika haddii uu yidhaahdo xoolahaana ninkaan iga qabaa markhaatina waxaan u haystaa ninkaan iyo anigoo laba waxaa la leeyahay adiga waan ku ognahay caadil baadna tahay oo markhaati haddaad nin kale uu noqon lahayd waa kaa aqbali lahayd laakiin maadaama xoolahan adiga aad leedahay qofkana laga yaabo inuu dheef isu soo jiido sidaa daraaddeed aan leenahay markhaatiyada lama aqbalayo marka ninkii waana caadil markhaatiysan waa diidnay saas hadday tahay ninkan waxaan leenahay sidaad caadil baad ku tahay laakiin xadiid warintiisa markay tahay tuhmaa ku soo gashay tuhmadaas daraaddi xadiidkaad u celin saasaa laleeyahay waqad yakuunu rajulu inuu ahaada la arkaa cadlan calaa gayrihi oo qof kale hadduu markhaati ku kaco waa laga aqbalaya daniinan haddana la tuhmaya fii nafsihi wa bacdi aqrabihi walidaalika waxaa laisku waafaqsan yahay ninka shahaadadiisa la aqbalay waa inuusan dhibna isaga reebin naftiisa iyo aqaaribtiisa ama maslaxa uu kusoo jiidanin si kastow ninka caadil u yahay isaga waa laga rabaa inuu caadil ahaado walow calaa anfusikum aw ilwaalidayni wاlaqrabiina in yakun ganiya aw faqiira faاllahu awlaa bihima falaa tattabicu اlhawa dadkao dhamay u taallaa laakiin maca dalika waxaa la yidhaahdaa shariicada meelaha ay ay ayna ogolayn qofkii ina aqaaribtiisa ama dantiisa ama xoola u wax ku leeyahay haddii uu dheef isu soo jiidaan loo aqbalin ama dhib uu isaga riixay ninkii asagoo aan la lahayne adiga waa cadaaladaadiia xun la dhihi maayo laakiin qof kale haddaad ku markhaati kacdo wax faa-iida ayna kugu jirin waa laga aqbala laakiin ninkaa lagama aqbalaya saasaa le maxaa yeelay wuxuu leeyahay walacallahu maca daalika wuxuu mudan yahay an yakirna inuu ka soo dhaco min bucdin meel oo fog yaa ahwanu calayhi yaa ufudna yaa u fududaa karto min an yashhada bibaaطili baatil inuu markhaati kaca waxaa laga yaabaa inuu meel dheer ka soo dhaco yaa ugu adkaan lahay marka sidaa daraaddeeda waxaa laleeyahay adigoo aan ku ognahay oo been inaad sheegtid meel xun inaad ka soo dhacda ay kaaga fududahay yaan maca daalika aan ku leenahay xuduuddaas shahaadadaada gaari mayso saasaa laleeyahay ayib walaakin walaakin dinnatu walaakin الdinatu haddii laakinta la takfiifiyo camalkeeda waa buraya wabitaali waxaa weyaan maa bacdaha yakunu marfuuca lakin الظaalimuuna اlyawma fii ضalaali mubiin lakin laakina haddii la yidhaahdo way nasbin lahay walaakin tuhmadii waxay tahay tuhmadii lamaa dakhalat calayhi markay soo gashay yaa turikat laga tegay bihaa bisababihaa shahaadatuhu markay tuhmadii soo gashay ou asiga markhaati isuu noqonayo ama aqaaribtiisaa la yidhi sidaa daraaddeed tuhmaa kugu timide waa lagaa celiyey saasaa leeyahy fadinnatu marka tuhmadii miman ka yani la tuhmo ama miman ka ahaatay laa yu-addii aan gudanaynin alxadiida xadiidkii bixuruufihi xuruuftiisa aanu gudanaynin walaa yacqilu macaaniyahu macaanidiisana aan garanaynin abyanu ayadaa caddaan badan minhaa min adinnati tuhmadii bay ka caddahay oo fi shaahidi ninka shaahidka ku sugan oo liman shaahidka oo liman uu marhaati kaca turaddu shahaadatuhu shahaadadiisa la celinaya fii maa shay dhexdiisa huwa asigaba daniinun fiihi oo ku tuhunsan yahay bixaalin ayb aydii unbaa arintaa haddii uu sii daba wadaa musanifku waxau leeyahay haddii ay dhacday ninkaas markhaatiis in la aqbali waayo tuhmadaas meesha jirta oo joogta awgeeda ninkiin xadiidkii lafdigu ku maqlayna aan noo warinayn ee yidhaahda macaanidii baan aniga cabiraya ee aanan garanaynin maa takhtalifu bihi lmacaanina aan garanaynin tuhmada ninkaas laga helaya inuu xadiidkii gafa awgeed yaa aada ugu cad buu leeyahay ninkii shahaadiisa aan celin marka loo fiiriyo walaakin idinnatu tuhmada lamaa dakhalat calayhi turikat bihaa shahaadatu fadinnatu maladii ama tuhmadii miman eh, la tuhmo laa yu-addii aan gudanaynin alxadiida bixuruufi aan ku gudanaynin walaa yacqilu macaaniyahuna aan garanaynin abyanu tuhmadiyaa cad minhaa min tilka tuhma fi shaahidi ahaatay oo ka caddahay liman shahaadadoo liman u sugnaaday turaddu shahaadatu la celinaya qaaribtiisa marka uu markaada fii maa uu markhaati kaca ah, huwa daniinun fiihi asiga lagu tuhmaayo bixaalin eh, lagu celiyo haddii taraduda lagu tacaluji ayb waqad yuctabaru calى shuhuudi fi ma shahiduu fiihi fain istadlalnaa calىa maylin nastabiinuhu aw xiyaaaةi bimujaawazati qasdi lilmashhuudi lahu lam naqbal shahaadatahu wuxuu leeyahy waqad yuctabaru in la fiiriyaa la arka cala shuhuudi dadkii markhaatida ahay fii maa shahiduu fiih waxay markhaati kaceen marka wuxuu leeyahay tii hore waxay ahayd nin shahaadadiisa la diidaya ra'san loo diidayo sababtana waxaa weeyaan ama nafci u soo jiidanayaa ama dhib uu isaga reebaya taas diba eh waxaa laga yaabaa nin caadil ah oo shahaado kaloo nafci iyo dur aana ugu jirin markhaati kacayo iyada naftigeeda waa la fiirinaya oo macnaha waxa weeyaan ninkan inuu run sheegay inuu run sheegin arrinta waxay tahay oo dhan waa la fiirinaa waqad yuctabaru cala ashuhuudi fii maa shahiduu fiih fain istadlalnaa haddaan marka daliishanno calaa maylin inay iisheen oo xaqa ka iisheen mayligoo nastabiinu oo aan caddaysanayn oo noo caddaado aw xiyaaatin yani eh, yani waxay tahay iyadan udunmid oo qofkaan la dheefgeliyo bimujaawasati qasdin toosnaashada laga gudba awgeed haddaan ku daliishano oo lilmashhuudi lahu ninka loo markhaati kacayo xaggiisa loo iilanayo ama la dheefgelinayo lam naqbal shahaadatahum shahaadadoodu aqbali maysa liannahu tuhmaad timida hadday dhacda buu leeyahay dadkaas ayaga ee markhaatida galay hadday dhacdo inay markhaatidoodii ay noo muuqato inay xaqi meel kale uga iilanayaan walowba nafci ay ku soo jiidaneen durna ay isaga reebine lam naqbal shahaadatahum wa in shahiduu hadday markhaati kacaan fii shayin oo mimaa yadiqu wax aada u yar ah oo wayadhabu fahmuhu fahmikooda ou tegaya calayhim ayaga uu ka tegaya si aan u fahmaynin fii mili maa shahiduu calayhi waxay markhaati kaceen waxa lamid eh lam naqbal shahaadatahum shahaadadoodana aqbali mayno liannahum laa yacqiluuna gari maayaan macnaa maa shahiduu calayh tanna xadiidkii bay la mid tahay wuxuu leeyahy xataa xadiidkii shahaadada kale qaadan mayno hadday dhacdo cid meel isku haysato inay dad kale ay markhaati ka dhacdaan arrintana arrin mucaqad ay tahay ninkii markhaatida ahay markaan dhagaysano ay noo caddaato siday wax u dhaceen nin fahmaayo baysan ahayn oo arrintii muraabasaadkeeda iyo dhibaatada iyo siday wax u dhacday aan waxba ka ogeyn waxaan leenahay adiga shahaadadada lama diidayo nin caadil waa tahay laakiin waxaan aad markhaati kacay maba fahamsanidba marka meel iska joog baa laleeyahay wain shahiduu fii shayna hadday markhaati kacaan oo mimaa yadiqu macnaha waxa aad yani daqiiq u ah oo aad aan loo fahmayni daqiiq macnaha waxa weeyaan waxa aad macnaha eh, u culus inay dadka o dhan wada haleelaan oo wayadhabu fahmuhu calayhim inay fahmaanna ay ka tegayso aadayn u fahmi karin oo fii mili maa shahiduu calayhi waxay markhaati kaceen iyo waxa la hal ah lam naqbal shahaadathum shahaadadu aqbali mayno liannahum ayagii laa yacqiluuna fahmi maayaan macnaa maa shahiduu calayhi waxay markhaati keen macnahooda ma fahmayaan ayb waman kahura galatuhu ninkuu gafkiisa bato oo min almuxadisiina ka mid eh oo walam yakun lahu aanan lahayn aslu kitaabin kitaab asalkiisa saxiixin eefo ee saxiixa lam naqbal xadiidahu xadiidkiisa aqbali mayno kamaa yakuunu sa uu ahaanayo man akara algalada gafka ninkii badiyo fi shahaadati ku badiyaba lam naqbal shahaadatahu aanan aqbalayn shahaadadii iyo xadiidka waxay iskala mid tahay ninkii lagu ogaado inuu gafkiisa bato ama ha noqdo wuxuu warinay ama ha noqdo markhaatiga uu gelay ee sidii wuxuu u maqlay waxaanu ahayn hadduu u warinayo lam naqbal shahaadatahm walaa riwaayatahum waman kahura khalatuhu ninkuu bata gafkiisa min almuxadisiina walam yakun lahu aslu kitaabinna aan lahayn kitaabkoo saxiixin aslu kitaabin saxiix waxaa weeyaan ariiqa min turuqi almuxadisiin macnaheedu waxaa weeyaan nin raawiya laga yaabo wuxuu warinayaa maalan afar boqol oo xadiid afartii boqol waa u qoran tahay ayib ninkaas marka ma aha nin xifdigiisa aad uu adag yahay oo afartii boqol sidii faatixada qur-aankan uu akrinoo kale u soo celi kara ma ah marka dadka sidaas oo kale caadatan waxaa lagu yaqaanaa markii in wax laga wari la rabo inay yidhaahdaan dulaabta ii sugo kitaabkooda ay la soo baxaan yumluuna min kitaabihi marka waxoodii sax waa xifdigiisa waa daciif laakiin kitaabkiisuu ku kalsoon yahay marka qaar dadkaas ka mid ah waxaa jira waxay leeyihiin aniga waan xifdisanahay afartii boqoloo meeshii ugu qorneed buu intuu kitaabkii saduuqa kusoo xirto you leeyahay xadaanii fulaan can fulaan ruwaadi waa isku dhex qaldaya mutuuntiina waa isku dhex qaldaya marka ninka asiga waxaa laleeyahay riwaayaadkaada lama aqbalay ilaa inaad la timaadi kitaabkii asalka ay wax kuugu qornaayeen inaad la timaadi marka yucradu maxfuudaatuhu calaa maktuubaatihi kitaabka waxay ugu qornayd iyo wuxuu xifdisanayd saasaa la leeyahay walidaalika waxaa weeyaan ninka abu bakr ibn waxa lagu yaqaano oo lagu yaqaan imaamu lbukhaari bacd alaxaadiid buu ka wari baa la yidhaah markuu yimid waxaa weeyaan markuu qaryadan yimaado imaamu shaafici culammada meesha waaweyn oo ruwaadka taqaanuu la kulmay nin kastaba intuu axaadiid haayo iyo sida ay kala yihiin oo dhan ninka uu ku ogaado inuu xifdigiisa daciif yahay yaa wuxuu leeyahay akhrijnii usuulaka waxaad ii soo bixisaa akhrijnii usuulaka macnaha usuushaad wax ku qori jirta iisoo bix markaa usuushii ayada ahayd axaadiidtaa ninkan uu warinayo oo dhan waa kooban tahay imaamu shaafici wuxuu yaqaanaa axaadiid sheikhan uu ka wari doono intuusan ka warin buu horay u xifdisan yahay liannahu axaadiidna ninkan kuma koobno markaasuu leeyahay bal axaadiidta ii sheeg markuu arka axaadiidta saxiixa ah oo cillo iyo shuduud ay ku jirin iyuu kala baxaya labadii boqol waxaa laga yaabaa toban xadiid inuu ka wariya ninkaas asiga marka ninkii asiga aha yaftakhir wuxuu leeyahay aniga ikhtaara min axaadiidi alimaamu اlbukhaari minha shay-an yani faan weyn bay u tahay in ninkaa la yaqaano imaamka oo darajadaas leh inuu bacda axaadiidka qayb ka qaato wax weyn bay u tahay ninkaas asiga dhan sumcadiisa fii nadari lmuslimiina aad bay ugu weynaanaysaa marka asliga waxa weeyaan markuu maanta dhan hadaale waxaad sheegtay waan ku maqalnay wixii dhan baa isku dardartay kowdhe waxaad noo soo bixisaa kitaabkii asiga kuu qornaay marka wixiina kitaabkii hore lagama wari karo asaa la leeyahay haddana noo sheeg liannahu riwaayaadkaas waxaa la rabaa ninkaas lafdigiisa inaad ka maqashid kitaabkiisana aad ka aragtid intaasaa la rabaa ayib musanifku waxa uu leeyahay wa ahlu lxadiidi mutabaayinuuna dadka xadiidka ahalka u ah oo mutakhasisuun ah mutabaayinuuna way kala tagsan yihiin oo way kala darajo sarreeyaan fa minhum waxaa kamide almacruufu bicilmi اlxadiidi nin lagu yaqaano cilmu lxadiidka ruwaadka mustalaxa a'imada cilal shaadnimo waxoo dhan macruufa bialabi lxadiisi bicilmi اlxadiidi lagu yaqaano bialabihi lagu yaqaano cilmi اlxadiid alabkiisa iyo wa samaacihi cilmigaas in la maqlo min alabi laga maqlo aabbihi iyo walcami adeerki iyo wadawi raximi ee dadka qaraabada iyo wasadiiqi ninka saaxibkaa iyo wa tuuli mujaalasati ahli tanaasuci fiih dadka cilmulxadiidka ku dooda oo habeen kasta mudaakarada ku bixiyo dadka aada ula fadhiisto yaa ka mid ah buu leeyahay yacni wa minhum almacruuf bicilmi اlxadiid bialabihi badel weeyaan bialabihi lagu yaqaano iyo wa samaacihi min alabi waalcami wa dawi raxm yacni usrada ninkaas uu ka dhashoo dhammaa waxay tahay usrat alxadiid marka ninkaas naashiadiisa dhan way hagaagiisaa oo usrada lagu yaqaan aabbi adeerkii cilmiga xadiidkaas ka bar iyo wasadiiqi iyo saaxibki iyo lagu yaqaanoo kale wa tuuli majaalasati ahli tanaasuci fiih xadiidka cilmigiisoo lagu doodo doodan dood oo inkiri ma ah waxa weeyaan mudaakara yani waxaa laleeyahay man yaxfadu maa ruwiya can الnabiyi salى اllahu alayhi wasalam fi الsalaati calayhi oo kale marka waa lagu kala baxaa nin kastaba intuu isnaad iyo riwaayad u haysto dadkii kale way dhegaysanayaan markaasaa laleeyahay waxaad noo sheegtay riwaayatu xadiid kacb bni cujra bcishriina طariiqan laakinaka wahimta fii ariiq fulaan biannaka istabdalta raawin biaakhar fulaan baad sheegtay dadkii kale meesha fadhi way markhaati kaceen caawo dhan waxa weeyaan baabkaasaa laga munaaqashaynaya kullun yaziidu cala alakari bimaa laday marka waxaa lagu magacaabaa tanaasuc bimacnaa cilmiga haddaan saas loogu doodin ma caddaanay oo dhan marka dadkaas waxa weeyaan macrifadooda aad bay u saraysaa waman kaana haakadaa ninkii sidaas ahaado kaana muqadaman nin la hormari buu noqonayaa fi lxifdi ninka xifdigiisa lagu kalsoon yahay in khaalafahu hadduu khilaafo man yuqasiru canhu ninka asiga ka gaabiyo kaana wlaa waxaa habboon an yuqbala xadiiu ninkaas xaafidka ah xadiidkiisa in laga aqbalo miman yani laga aqbalo ay ka awlaysan tahay khaalafahu asiga khilaafay oo min ahli taqsiiri canhu xifdiga dadka ka gaabiyana ah haddii ninkaas cilmiga sidaa lagu yaqaano haddii uu iskhilaafaan iyo nin aan lagu aqoonin ninka xifdigu lagu yaqaana kaana muqadaman buu ahaanay fi lxifd in khaalafahu man shaksi hadduu khilaafo yuqasiru canhu ninkaas ka gaabiyo oon cilmiga lagu aqoonin kaana wuxuu noqonayaa awlaa kay owlaysan tahay an yuqbala xadiiduhu in la aqbalo minman bay ka owlaysan tahay khaalafahu ninkaas khilaafay oo min ahli taqsiiri canhu xifdiga dadka ka gaabiyeen ah wa yuctabaru calaa ahli lxadiid dadka xadiidka uu saaxiibkae xadiidkooda waa lagu cibro qaataa cibrada waxaa weeyaan muqaaranatu riwaayaati bacdiha bibacd ictibaarka kaas weeyaan waxaa logu loogu fiiriyaa bian ida ishtarakuu hadday wadaagsadaan fi lxadiidi waramitaanka can irajuli laga waramo waxaa lagu ogaan karaa bian yustadalla in lagu loo daliishto calaa xifdi axadihim axadkooda inuu xifdi leeyahay bimuwaafaqati ahli اlxifd dadka xifdigu uu saaxiibka ahlkiisa dadka waafaqo iyo wa calaa khilaafi xifdihi dadka xifdiga uu saaxiibka xifdigooda inuu khilaafo bikhilaafi xifdi ahli lxifdi lahu tanna wuxuu u jeedaa waa iska sahlan tahay haddii uu ay jirto maalan ka soo qaado ninka xifdigiisa haddii la rabo in la jaribo waxaa la fiirinaa riwaayaadka dadka shuyuukhda oo cilmigooda dhammaan ahaan lagu soo guuriya ka soo qaado oo kale moxamed eh, ibnu shihaab azuhri oo kale wuxuu ka mid yahay talaamiid badan ou leeyahay talaamiiddaas marka axaadiida zuhri oo warinaya oo labada kun taqriiban gaarayso waa wada maqleen marka markaan ogaan rabno inaan ogaano aan rabno dadkaasi xifdigooda intay la eg tahay waxay u baahan tahay ina mid mid u soo qaado inta la yaqaano talaamiidda waaweyn maalik bnu anas sufyaan ibnu cuyayna eh, iyo maxaan ku ihahdaa cuqayl ibni abi khaalid ragga waaweyn la wada yaqaano oo axaadiida zuhriga oo dhan wada xifdisan yaa waxaa loo fiirinaya baqiyadii kale intuu wariyaa leeyahay axaadiidkii zuhri noo sheeg ninkan intuu wariyey iyo dadkii xufaadka inta wariyana laysbabandhigaya haddii boqolkiiba sagaashan oo waafaqo iyo sagaashan iyo sagaal oo waafaqo ee hal meel ama laba meel oo ku khilaafo waxaan leenahay laa yaslamu min alkhaطأi axad ninkaan waa fiicanyahi haddii aan aragno markaan boqolkiiba konton inuu waafaqay boqolkiiba konton uu gafay waxaan leenahay ninkaan sayi lxifdi weeyaan معنى اsتوى جانب حفظه معa جانب ضعفه احتiyاaطا لسuنaة النبيa loo celinay marka waxay noqonaysaa dadka ahlu xifdiga dadka wax la wariyeen riwaayaadkooda ayagaa loo bandhigay marka waxaan ogaanaynaa dadka ahlu xifdiga ah dadkaas dadka waafq ayaga waan ku daraynaa dadkii aan rabno inaan ogaano inay dadkaas khilaafsan yihiin inay khilaafsan yihiin xifdigooda unbaa wayuctabaru calaa ahli اxadiidi dadka xadiidka u saaxiibka xadiidkooda waa la ctibaariya waa la fiiriya oo waxaa lagu fiiriyaa bian ida ishtarakuu hadday wadaagsadaan fi اlxadiidi can اrajuli rajulka laga waramo bian aa lagu daliishtaa oo bian yuctabara yaa lagu fiiriya bian yustadalla in loo soo daliishto calaa xifdi axadihim axadkooda inuu xifdi leeya waxaa loo daliishanayaa bimuwaafaqati ahli lxifd dadka xifdigu lagu yaqaano hadduu waafaqo waxaa leeya xifdigii saxwa wa calaa khilaafi xifdihi xifdigiisa inuu xun yahayna waxaa loo daliishtaa bikhilaafi xifdi ahli lxifd dadka xifdigu uu saaxiibka ah xifdigooda hadduu khilaafo oo lahu lidalika rajul ay khilaafaan yaa loo daliishtaa inuu xifdigiisana sax ahe taas waa hadal waadixa oo waxaa la yidhahdaa baabulcilal washuduud meeshaasay geli karta waida اkhtalafat الriwaayaatu riwaayaadki hadday iskhilaafto hal nin xadiid laga wari baa iskhilaaf istadlalnaa waxaan u daliishanaynaa cala almaxfuudi minhaa midka la xifdiyey iyo walgaladi midka lagu gafay bi haadaa midkaanaan u daliishanayna oo ah an yuctabara alruwaatu bimuwaafaqati ahlixifdi wa mukhaalafatihi midda aan soo sheegnay haddii nin laga wariyo xadiid ee ay dhacday inay iskhilaafto ninka saxda iyo ninka xun ninkaan riwaayaadkiisa ninkaan laysku khilaafa ma ahe nimankii kale dadka ula wari jira loo fiirinayo hadduu dadkii hore hore u waafaqi jiro sax ahay kanaa saxa le kii kalena waa la diidaya saas waida اkhtalafat الriwaayaatu hadday iskhilaafta alriwaayatu istadlalnaa waxaan u daliishanaynaa cala almaxfuudi iyo wاlgalati oo minha midka la xifdiyo oo saxda iyo midka qaladka ah bi haadaa midka kan oo aan u daliishanaynaa oo ah riwaayaadka in loo bandhiga kuwa oo dadka ahlu xifdiga ah iyo wawujuuhin wa biwujuuhin siwaahu iyo wajiyaal kale oo mustalaxa lagu yaqaano yaa loo bandhigayaa sida lagu ogaada maxfuudka iyo qaladka loo kala bixiyo wujuuhdoo tadullu tusinayso cala asidqi iyo walxifdi runta iyo xifdiga iyo walqaladi gafka meeshuu ka yimid qad bayannaaha aan caddaynay fii gayri hada almowdici baan ku caddaynay buu leeyahay wa as'alu allaha tawfiiq musanifka hadda waxaa weya culuumulxadiid meelo badan buu ugu hadlay faqaala qaa'ilkii wuxuu yihi fama alxujatu laka xujada maxay tahay fii qabuuli khabari lwaaxidi khabarkii waaxidka ahay aad aqbashay wa anta adigana laa tujiizu aadan banaynaynin shahaadata waaxidin waxdahu qof keligiis shahaadadiisa aadan aqbalaynin wamaa xujatuka maxaana kugu daliil eh fii an qistahu inaad xadiidki qiyaasatay bishahaadati aada ugu qiyaas qaadatay fii akari amrihi xadiidka badigiisa oo wa aad kala geysay baynahu xadiidkii wa bayna shahaadati fii bacdi amrihi ninkii tilmiidkii haddana waa soo noqday waxyaalo badan oo soo dhaafnay buu isku soo xijiyey markii hore waxaan ka hadlaynay wuxuu ihi maxaad shahaadadii nimaad shahaadadiisa aqbashay ood xadiidkiisa diidda maxay ku dhacday waa laga soo jawaabay haddana cagsi waxaa layidhi waxaan arkaa inaad xadiidkiisa aqbalayso oo shahaadadiisana aada haddana diidayso maxay tahay taas marka ma aha liajli shaksi ma ahane laakiin likownihi waaxidan xayu yuxtaaju ilaa tnayni saas wa iyo marna maxaad ugu qiyaasatay xadiidkii shahaadadii oo aad tiriya shahaadadii xadiidka meeshaana iskala mid yihiin marna maxaad u kala geysa markaa fama alxujatu laka imaama shaafici xujadaada maxay tahay fii qabuuli khabari lwaaxidi aada aqbasha wa anta laa tujiizu aadan banaynin shahaadata waaxidin waxda qof keligiis shahaadadiisa aadan aqbalayn wamaa xujatuka yani nin hadduu yidhahdo aniga waxaan markhaati ka ninkaa ninkaan inuu dila keligiis oya lagama aqbalayo xadiidkiisana waa la aqbalay caadilnimo weyaan laakiin waxaa loo diiday lianna allaha ishtarata lishuhuudi fi lqatli wa qaطci طariiqi akara min min waaxid oo laba ugu yaraan marka ninkaan looma diidin adaa xun laakiin nisaabkii shahaadadaa dhiman saasaa loogu diiday waa imaan doonta wamaa xujatuka maxaa haddana kugu daliil alr ah? fi anqistahu xadiidka inaad qiyaas qaadata bishahaadati fii akari amrihi amarkiisa badigiisa oo wafaraqta aada kala geysay baynahu xadiidkii wa bayna shahada fii bacdi amrih qaala imaam qaala imaamu shaafici wuxuu ihi faqultu lahu waxaan u idhi anta adiga ninyahabow tuciidu waxaad soo celinaysaa maa qad danantuka waxaan kuu maleeyey